alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudah wabacdu fasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu ayuha alikhwa <clears throat> baaraka allahu fiikum waxaa inoogu dambeeyey mualifku xafidahu llah mabxasku kaga hadlay ama kusoo koobay munkarka intaanan dersiga maanta bilaabin waxaan in yar dul marayaa munkarka iyo shaadka iyo waxa ay ku kala duwan yihiin waayo bacd alikhwa alxariisiin can alcilm ayaa ishkaalaadka qaarkood oo ku soo arooray ila wadaagay marka warkan aada u dhugo ya aalib alcilm almunkaru washaad waa laba nooc oo min aqsaami daciifi اlxadiid ka mid a ah. waadix almunkar washaad waa laba nooc waa laba qismi oo ka mida aqsaamtii axaadiistii daciifka ahayd haadii waaxida talabaad munkarka iyo shaadku labaduba waa laba khata oo laba raawi oo min ruwaati alxadiisa ka dhacay waadix ta saddexaad munkarka iyo shaadku waxa ay wadaagaan munkarka iyo shaadka mank marka la raaco istilaaxa munkarka ee hadda mustaqirka noqday ee qaalibka ah waxay wadaagaan mukhaalafo maxay wadaagaan mukhaalafo raawiga xadiiska shaadkaa wariyey iyo raawiga xadiiska munkar wariyey labaduba mukhaalafay sameeyeen cid iyaga ka xifdi badan ka awleysan ka fiqaysan bay khilaafeen ninkan munkar mukaala mukhaalafadaa labadoodu way wadaagaan waadix soo ma maxay laakiin ku kala duwany waa nuqdadii shanaad soo mukhaalafada shaadkana mukhaalafada ninka sameeyey raawiga mukhaalafada sameeyey fii qismi shaad waa raawi haddaan xadiiskan cidilo warin lahayn oo aan la khilaafi lahayn xadiiskiisu maqbuul ahaan lahaa si kale aanu idhaaho raawiga mukhaalafada sameeyey shaadka xadiiskiisa lagu tilmaamayo waa raawi marka hore isagu hiqo ah laakiin maxay ceebtu kaga dhacday wahmi iyo khata baa ku dhacayoo xadiis lala wariyey buu ziyaado aan ku jirin sheegay ama sidii loo wariyey si khilaafsan u wariyey waadix miya markaas idan raawi raawi xadiidi shaad ma nin min xayu اlasli daciifaba mise waa min waa min waa nin min xayu اlasli maqbul riwaaye aha waa nin min xayu اasli maxay ahaa maqbul riwaaya ayib amaa raawiga xadiiska munkarka ah waa nin min xayu اlasl daciif اxadiis aha marduud riwaaye aha marka isagoo marka horeba xadiiskiisu uu marduud yahay oo yani cilo dacfi isaga ku sugan tahay ayuu dacfigii wuxuu ku darsaday inuu xadiiskii la fiqaadu warisayna uu ku khilaafo si khilaafsan wariyo dabeedna xaalkiisu muxuu noqday hadduu hadduu sii go- uu kasii daray de a waadix sooma ayuha aliq waay nuqdada labadaa nin mukhaalafana way wadaagaan farqigaana way ku kala duwan yihin waa hagaag shaadka iyo iyo munkarku sidaan hore kuugu sheegay waa laba khata oo laba raawi oo ruwaada ka mida oo iyagu xagga sifada ku kala duwan ka dhacay wuxuuna hadduu khata yahay dee khata waa khata ee mana ka mana saxna ma noqdo cidna markhaati ma noqdo lamana xujaysto lamana xoojiyo waad fahamti soo waaba khata baa lagu leeyahay soo ma waay taana sheekh uu ku sheego wuxuu kugu yidhi xadiiska munkarka ah culimadu xufaada ahi munkar ku sheegi maayaan ilaa marka uu caddaado munkarnimadiisu markay caddaato unbay munkar ku sheegayaan iska odhan maayan waa munkar de laakiin mararka qaarkood caddaantu adigu mar walba haw malayn inay inay ku xidhan baxsi fara badan waayo dee caalim xaafida oo hiqa ah oo waxa weeyaan caalim xaafida oo waasicu liilaaca oo waxa weeyaan fahmi haaqiba haysta oo iilaac waasica haysta markaba wuu garanaya xadiiskaasi inuu min xadiisi fulan yahay iyo inaanu min xadiisi fulaan ahayn dee isaga iyo nin aan weligiiba xadiis ag fadhiisan isku mid noqon maayaan de ma garata waa hagaag waxaa daba isweydiin leh munkarka macno labaad baa loo isticmaalaa munkarka aynu sharaxnay waa sida waa waa sida hadda istilaaxa ku istiqraaray laakiin macno labaad baa munkar loo isticmaala oo macno labaad ee munkar loo isticmaala waa maxay raawi daciifa xadiis la tafaruday war isagoo kale tafar war isagoo kale inuu la tafarudo aan la aqbali karin buu kelidii wariyey isna waaba daciifa marka horeba xifdigiisu waa nin wagashwagashu yahay waa nin sayi-ulxifdiga waa nin eh, saaxibu gaflatina waa nin ay culimadu yidhaahdeen fulanun saaxibu awhaam ama saaxibu manaakiir markaasuu wuxuu la gooni noqday war aan isagoo kale inuu la goono noqdo la aqbali karin oo maxaa looga jeeda ay ahayd in dadkao dhami wada sheegaan nin baa wuxuu kugu yidhi nin baa wuxuu kugu yidhi madaxweyne cir xafidahu llah ayaa wuxuu ka khudbadeeyey khayriyadiyo hee wuxuu yidhi ya wuxuu yidhi reer somalilan ha ka soo tashadaan ya inaynu dawlado kale ku biirno cala sabiil mithaal ha dhawaad khudbaddii dhegeysta waa laga waayay khudbaddii warki waar mara ha dadkii dadkii meesha joogay ay yidhahan war waxaa madaxweynuhu kuma hadlin asuu nin ku dhegu yihi may madaxweynuhu warka waa sheegay marka horeba ninkan wargaleenno mu ahayn khabarkiisa soo la tuuri maayo hada alkhabar ma wax qarsoomi karo haan war wax qarsoomi karo mahaan la waa mihaal waa mihaal washaanu laa yuctaradu lmihaalu marka waxay ahayd waxay ahayd in dad badani sheegaan ayuu nin majlis ummad dhani joogtay ayuu kelidii war ka sheega oo dadkii markii la weydiina wax ku raacaba waa la waayay de khulaasadu waxa weya war dhagax nooga dhig a ah, khulaasadu waxa wey wa in la radiyo a ah, khaasatan hadduu ninaan wargaranaayo yahay marka munkarka laba macnaa loo isticmaala munkar looga jeedo xadiis raawi daciifi wariyey oo uu lala wariyey oo uu khilaafay raggii fiqaadaasay u wariyeen oo khilaafay kaa munkar waa la idhaha iyo iyo xadiis uu la tafaruday nin ma uu kelidii wariyey uu sheegay nin aan mutqin ahayn marka horeba wargelan iyo xifdigiisu aanu fiicnayn wargalanna aan ahayn ayaa wuxuu la tafaruday wax aan ay ahayd in cid badani sheegto isagoo kale warkaa lagama aqbali karo waadix soo labadaa macno munkar baa loo isticmaalaa labada macnoba ahlulcilmigu way isticmaalaan waadix soo ma macnaheedu ma aha xadiis baa labada macno mar keliya loo wada isticmaalaya sidaas maha ee sidanna way udhici kartaa sidanna way udhici kartaa waxayna ku xidhantahay kolba xadiisku siduu yahay waadix sooma marka baabkaasi waa sidaas so mafhuma labadaaba warkoodu waa caynkaas <clears throat> wuxuu sheekhu kuugu khatimay tanbiiha wuxuu kuugu khatimay in xufaadda qaarkood muxadisiinta qaarkood a'imat alxadiis qaarkood inay xadiis munkara mararka qaarkood shaad ku sheegayaan mid shaagana mid shaadana mararka qaarkood munkar ku sheegayaan marka markay xadiis shaada waa munkar leeyihiin macnaheed waxa weeye yani waa marduud saasay ka wadaan munkar markaa maxay ka wadaan waa marduud kayru maqbuul saasay ka wadaan waayahay balaa imika xadiiska xaris ibn wajih xaris ibn wajih waa nin daciifa war aan looga qaateenahayn war war wuxuu sheegay uu kelidii wariyey oo uu la tafaruday oo raawiga uu ka warinayo oo ah malik ibnu dinaar cid sidan uu cid isagoo marfuuca ka warisayba aana jirin cid isagoo marfuuca ka warisayba aanay jirin warka isagaa la tafaruday markaa waad iska ilaalinaysa almucallalu qala alimaam ibnu salah raximah llah fi culuumi اlxadiid iclam ana macrifata cilali اlxadiidi min ajali culuumi اlxadiidi waadaqiha waashrafiha wainama yadalicu bidalika ahlu اlxifdi wاlkhibrati wاlfahmi haaqibi wahiy cibaaraة can asbaabi khafiyati gaamidaة qaadixati fiih falxadiiث اlmucallal huwa alxadiiث aladi طulica fiihi calى cilati taqdaxu fi صixatih maca ana ظaahirahu asalaamaة minha wyتطرق ذlika ilى الإsناad اladي rijaalh ثiqاat aljamicu shuruud الصxة min xayثu الظاahir ويustacaan عlى إdraakiha bتfrd الraawi وبmkhalafaةi غayrih lah mعa qarائna تnضm ilى dalik تنbه الcاarifa bhda الشhأن عlى إrsاl fi الmوصول أو wqf fi الmarfuع أو dخuل xadيiثi fi xadيiث أو whmi أو whmi waahimi bغayri dalik bxayثu yglb عlى ظنhi dalika fayaxkm bh أw yتradد fayتوqf فيه wkulu dalika maanicu min alxukmi bisixati maa wujida dalika fiih hadal qiimo badan oo uu leeyahay caalimka la dhaha ibnu salaax alxaafid raximah اllah ayuu soo naqliyey waxaanu ka soo naqliyey kitaabka ka mid ah kitaabkiisa maa culum اxadiis ama macrifatu culum اxadiis waxa uu yihi ibnu salaax raximah اllah iclam ogow ana macrifata cilali اlxadiidi xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama waxyaabaha lagu cileeyo waxyaabaha lagu duro cilal ama si kale haddaad u dhigto garashada qawaadixda iyo waxyaabaha keena in xadiis la celiyo garashada la gartaa inay ka mid tahay ogow min ajali culuumi lxadiisi culuumta xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay wa adaqihaa kuweeda ugu ugu qarsoonaanta badan bay ka mid tahay wa ashrafihaa culumta xadiiska nebiga ku tacalluqda kuweeda ugu sharafta badan bay ka mid tahay inaad garato xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalama cilalka ku soo aroori kara oo aada barato cilooyinka ad axaadiista gala iyo waxyaabaha xadiiska keena inaanu nebiga ka sugnaanin inaad barato cilalkaasi aan kuwooda daqiiqa ah inaad barato oo aada aqoon u yeelato waa culumulxadiis xadiiska nebiga culumta ku tacalluqda nooca ugu ugu weyn weeye waana nooca ugu qarsoonaanta badan waana nooca barashadeeda ugu sharafta badanta waa hagaag wa inamaa yadalicu bidalika arrintaa waxaa ka feedha buuxsada ahlulxifdi culimada xifdiga u saaxiibka iyo walkhibrati waaya aragnimada u saaxiibkaa ya nimanka ka feedha buuxsaday waxa weeyaan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee aadkana u xifdisan khubarada iyo xeeldheerayaashana ku ah ee weliba ku darsaday intaa walfahmi thaaqibi waxay ku darsadeen faham fahan fahan xeel dheer oo meesha uu u kaco ka dhex dusaya oo ka dhex muraya nimanka saddexdaa sifo isku darsaday ayaa cilalu xadiis nabi sal allah alay slam ka farabuuxsaday waa niman itilaac waasica leh waa niman khibrad badan leh iyo waayaronimo badan oo in badan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ku dhex jiray waa niman xifdigoodu uu aada u sarreeyo oo dee asaaniiddii iyo rijaashii xadiiska iyo maaragtay beled walba axaadiistiisa aimada warisa iyo a'imadii xadiiska dadka wax ka wariyey dabaqaadkooda iyo siday u kala mudan yihiin ciddii hebel laasimtay ciddii aan laasimin hebel inta jeeruu hebel la kulmay niman waxaa garanaya wey niman cilmigaasi u duubanye wey ya niman cilmigaasi wuu u duubanye weyaan waaya <clears throat> waa niman ahlu xifdi iyo iطilaac waasica iyo khibro madiida khibra kaiira ama kabiira leh waxay intaaba ku darsadeen dakaa iyo maskax iyo fahmi meeshuu u kaco ka dhex tufaya markaba wuxuu sheegayaa markuu xadiiskaa maqlo xadiiskaasi horta inu inuu xadiis nebi yahay yeenka hadduu si xadiis nebi yahay in xadiiskaa hebelka la sheegaya caalimka laga soo naqliyey inuu inuu in laga wariyey iyo inaan laga warin ruwaadda sanadka ku jirta inay kula inay rag kulmi kara yihiin iyo inaanay ahayn rag kulmi kara ayuu markaba ayuu markaba xifdigiisii iyo fahamkiisi iyo iطilaaciisi waaseca kusoo qabanaya hebel hebel hebel marka la dhaa wuxuu garanaya meeshuu kasoo jeeday markaba wuxuu sawiranaya inuu reer madiine ahaa inuu zam dabaqadu ku jiray raggii wax ka warin jiray dabadeedna mar aayar wuxuu dhuganaya hebelkan la leeyahy xaggiis buu ka wariyey kanina xag u aha dee kanina waa reer bakhdad oo reer bakhdad iyo reer madiine goormays gaanay oo hebel ninkii la odhan jiray madiine orta madiine ma ka baxa yaa ma rixlaysta hadduu saa rixlaystay buldaantu tegey basri ma ku jirtay ama kuufi ma ku jirtay ama bakhdad ma ku jirta nin warkaas soo qaban kara wey ya maaha nin odhanaya sidii ragga qaarkood waa arnihi anigu waxaan markii de asaanidii maqlay xadathana cilalka axaadiista gala waxyaabaha xadiiska lagu cileeyaa cibaaratun waay ka waay waxay ka dhigan yihin cibaaratun can asbaabin waa waxay ka dhigan yihiin asbaabo iyo sababo oo khafiyatin qarsoon waa asbaab qarsoon oo khaamidatin qarsoon waa isla mid khafiya way qarsoontahay khaamidana waxa weeyaan xoog bay u qarsoon taho ishu marka horeba soo dhufan mayso ishu marka horeba soo dhufan mayso in lagu bininiyay u bahanta may bahanta oo aada loo eego la yskaga hubiyo la layska hubiyo waaya asbaabtaasoo qaamudatin qarsoon oo qaadixatin duraysa fiihi xadiiskii ay fi sixati xadiiska sixadiisi bay durayso wa hiya cibaaratu can asbaab cilalulxadiis waxaa looga jeedaa asbaab labadan labadan sifa leh waa asbaab qarsoon oo aan markaba daahir ahayn oo muuqan weliba qarsoonideeduna qarsooni si yar lagu helayo aanay ahayn qarsooni baxsi u baahanay taba baxsi lagu soo saarayo ama aqoon lagu soo saarayo taasi waa sab waa waa waa sifo sifaday cidhalkaasi leeda labaad waa maxay waa qaadixatin fi fi fi sixati alxadiisi wey xadiiska sixadiisa way duraysa waxbay yeelaysa halkaa maxaa ku baxay halkaa waxaa ku baxay cilalulxadiid inta badan inaanay muxadisiintu u isticmaalin waxyaabaa daahir kee muuqda ee markaba cid walba garanayso cala sabiil mithaal saciid ibnu jubayr iyo maxamed ibnu siriin iyo xasan albasri saxaabay ahaan mise taabiciin ya taabiciin markaad aragta saciid ibnu jubayr la qaala qaala rasul llahi sala allahu alay wasalam ama aad aragta xasan albasri qaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam xadiiskaasi inuu mursilay may kaa qarsoomaysa xadiiskaasi inuu mursilay may qarsoomaysa imaamu maalik baad maqashay oo leh qaala rasuul lahi sala allahu alay waslam baa la lasoola wariyey matalan ama imaam shaafici le qaala rasul lahi sal la alay slam xadiiskaasi inuu inuu inqiaac ku jiro sanadkiisa mashkaal baa ku sugan muxadisiintu taas cilalulxadiis ee halkan ugama jeedaan ashyaada daahir ka muuqata waa cillo iska daahir ahoo nin kastoo xadiiska ku dhex jiro oo in yar waxu u fiirsada oo waxa weeyaan soo jeedaa uu soo qaban karo taa cilalo mayst cilalka halkan la sheegaya taa maha waadix waay ciladu haddaynay qaadixa ahayn walow khafiyaba ha ahaatane iyadana iyadana muxadisiin walow walow cilaha laguba idlaaqo ha banaanaatay inay cilo lagu idlaaqe maaha cilalka halkan loo jeedo oo maxaa mihaala raawi ruwaadda ka mid ah ayaa laba caalin buu wax ka wariyey labada caalimu wax ka wariyey labada caalim magac bay wadaagaan ninna waa reer maka maalan nina maalan kaba soo qaad waa reer kuufa labadii caalim magica ay wadaagayeen buu wada sheegay sanadka ku sheegay wixii lagu kala saari lahaa muu sheegin magicii aabbaa ah muu raacin maalan maalan sufyaan ibnu ciyeyne iyo sufyaan ibnu saciid athawri labadoodu wax ka wada wariyey markaasuu wuxuu yihi xadaanaa sufyaanu sufyaankaasi waxaa ixtimaala inuu ujeedo ibnu cuyeyna inuu ujeedo sufyaan bin saciid athawri labadabana waa hiqo waa cilo oo dee muhmal buu ka dhigay raawigii soo maha laakin hal haadihi cilatun qaadixa la leesh maadaamay labada caalimba hiqo yihiin labada raawi wax ka warinaya magaca wadaagaaba hiqo yihiin laa yadur wax dhiba ma lah soo ma idan muxadisiin halkan cilalkay sheegayaan taasina kuma jirto waa cilo khafiya oo aqoon u baahan soo qabadkeedu laakiin qaadixa maaha laakiin qaadixa maaha anuu cilalkan halkan doonaya maxay waa inay khafiyatun kaamida tahay wa fii nafsi lwaqtina ay tahay maxay qaadixa halkaa markaan marayo waxaan ku khasbanaya inaan kuu sheego hal shay oo muhima cilalulxadiis magacaa markaad maqasho laba macnaa loo isticmaalaa macno caama iyo macno khaasa macnaha caamkee loo isticmaalaa waa sabab kastoo xadiis lagu lagu lagu maaragtay daciifiyo xadiiska shaadkaa waa cila ku sugan xadiiska munkarkaa cila ku sugan xadiiska mudaribkaa cila ku sugan ya xadiiska mursalkaa cila ku sugan marka taasi waxay noqonaysaa in looga jeedo cilal xadiis macnihii caamka ahade asbaabu dacfi lxadiis o dhan ay soo gelaysa waadir soo ma laakiin marka baabulmucallal la joogo xadiiska almucalla laydhaa marka la joogo cilal khaasaa loo jeedaayo labadaa sababood sababtay labadaa sababood koobsaday cila khafiya wa fii nafsi lwaqti esh qaadixa waadix soo ma marka macnaha caamkaa haddaad ahlucilmiga qaarkood oo oo isticmaalaya aragto ha qariibsani wuxuu yidhi falxadiidu xadiiskii almucallalu xadiiskii la cileeyey huwa alxadiidu xadiiskii weeyaan aladii kiye utulica fiihi lagu arkay utulica fiihi waxaa lagu daalacday waxaa lagu arkay calaa cilatin ceeb oo taqdaxu fii sixatihi inuu ansaxo wax yeelaysa maca ana daahirahu iyadood weliba moodo in sida muuqataa ay tahay asalaamatu minhaa inuu cilada ka nabad qabo xadiiska macluulkaa ah ama xadiista mucalalkaa ah, in badanoo kamid ihi markaad sanadka daahirkiisa eegto waxaad sonaysaa cillada wuu ka badqabaa waayo cilladu waa cillo khafiyo u baahan baaritaan u baahan soo qabasho walihaada waxa uu leeyahay caalimka la yidhaha muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullaahi calayhi wa calaa gayrihi min culamaai lmuslimiin xafid allahu laxyaa minhum waraxima allahu lamwaata minhum waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo axaadiiثun mucalla daahiruha asixa axaadiis cilla ku sugan tahay muuqaalka guud laakiin aada mooda inay saxiixiyin ma muuqaalka guud maxaad moodaa inay saii sanadka markaad saa u eegto waxaad odhanaysaa eesh calaa sanad makan aha walla cidi ka hadli mayso laakiin raggii raggaa markay dhugtaan waa kuwaa ka soo guray waxaad yaabtay ma garata axaadiiu mucalla daahiruha sixa waa matbuuc kitaabkiisu shabakadana waa ku jira kutubta naafic ee mucaasiriintu ay ka alifeen cilal axaadiis baanu ka mid yahay ayuu ka mid yahay waayahay <clears throat> waxaad ku arkaysaa axaadiis badan oo daahirkeeda markaad aragto saxiixa aad mooddo culimadu cillo ka soo gurayaan kutubta sheikhu lalbani raxmat ullahi tacaala caleyh ya waxa weeyaan daciifada silsilat alxadis daciifa silsilat alxadis saxiixa iyo kuwa lamidka ah, irwaal lqaliil kutubta tafaasiish ku taalo waay waxaa laga yabaa inaad isweydiiso xadiiskaas inuu inuu cilla ku sugantay see lagu ogaanaya sheekh sheekha sheegi doona wayatadaraqu dalika cilladaasi waxay gashaa oo ku soo aroortaa cilladaa qaadixa ah waxay gashaa oo ku soo aroortaa ila lisnaadi isnaadkii aladii sanadkii rijaaluhu raggiisu hiqaatun ay wada ahaayeen ee aljaamici ee al ee aljaamici kulansaday sanadka raggiisu hiqaada wada yihiin ee kulansaday shuruuda sixati shuruuddii xadiis ku ansixi jiray min xayu daahiri sida muuqaalka guud ay u wada dhanta xadiiska ay axaadiista ay cilalku galaan ciladan qaadixade khafiga ay qaaliban waxay gashaa xadiis rag sanadka e, e, raggii e, ragga sanadkiisu ay wada hiqaad yihiin oo weliba markaad saa u eegtaad aad aada daahirkiisa ka muuqato ay ka muuqato shuruuddii sixadoo dhan inuu dhamaystirtay ya maxaa hadalkan faaidadiisu hadalkan faidadiisu waxa wey de xadiiska ad aragto inuu sanadkiisa ninka daabi dhex fadhiyo markaba ya ama mid saariqulxadiisi uu dhex fadhiyo ama mid ay culimadu yidhaahdeen fulanun saaxibu maraki manaakir sayi lxifdi waahin bimara ay culimadu yidhaahdeen oo macruuf ah de xadiisku sanadkiisa dhex fadhiyaa dee way iska cad tahay ma baarhid bu u baahan ya baarhid uma baahno markaba waa la soo qabanaya qaar kan hebel baa ku jira khalaas ya kitaab kutubta la daabacay ka mid a ayaa niman aan aqoon badan ulahayn xadiiska ayaa faraa la galay nin sheekahoo ragga muxtaramiinta kamid a ayaa mushrif ka ahaa kitaabkaas kitaabkaa la taabacay labaatan mujalad isaga suuqa lagu sii daayay dee suuqana waxaa jooga niman niman aada uxumash kixinaya oo dee culimaa kitaabka waxaa laga soo saaray qaraa'ib waman dakala fii gayri fanihi ataa bilcajaa'ib musanifka kitaabka qoray oo culimadii waaweynada islaamka ka mid ah ayaa wuxuu soo arooriyey xadiis markaasuu wuxuu yihi wa fiihi baqiya wa fiihi fii isnaadihi dacfun wa fiihi baqiya wa fiihi baqiya nimankii kitaabka ka shaqaynayay intay baqiya xaashiye u qabteen bay hoosta waxay ku qoreen yacni baqiya bnu makhlad ya salaam baqiya ibnu makhlad waa nin caalima oo culimadii andalus ka mid a oo aimadii islaamkeed fiqaadee xifdiga iyo dabdiga iyo xadiiska nebiga ragga ku sheegnaa ka mid a musanifku ninku u jeedayna maaha ninna waa ninkaa magaciisa waxa la dhaha baqiyu bnu makhlad baa-un faqaafun mucjamatun fayaa-un mushadadatun baqiya iyagu maxay u qaatay iyagu waxay ismo wa waxa musa isagu saasay saasay yeeleen laakiin musanifku uu ujeeda musanifku wuxuu jeeday nin la dhaha baqiyat bnu waliid oo ahlulcilmigu xadiiskiisa aad uga hadleen oo miman saa-a xifduhu min min sayi lxifdi oo xadiiskiisu yahay ah dee madaxun baa la qabsaday waryaane war kitaabka nimanka faraha la galay ma halkay xadiis ka joogeen ma halkay xadiis ka joogeen ninka labadaa isku qalday ee doonaya inu xadiis nabi ka sheekeeyo ya ee baqiya iyo baqiyatu baqiya ibnu waliid iyo kala saari waaye baqiya ibnu makhlad kaa xeradiisu way baaday sheeko waay <clears throat> marka hadalka waxaan ku keenay cilalkana xadiiskii aynu sheegaynaa ee aynu doonaynay khafigee qarsooni waxay galaan xadiis daahirkiisa aad aada moodeyso markaad aragto inuu kulunsaday shuruudii sixada oo dhan rijaashiisuna fiqadihiin macnaheed waa maxay i ee halkan loo jeeda waxay gashaa axaadiiu iqaat axaadiista iqaaday gashaa ninkii marka horeba daciif ahaa ee warkiisu u caddaa waadix soo warkiisu u caddaa hadda laakiin raggii iqaada ah ee xadiiska ku sheegnaa ayaa axaadiistoodii la kala guray markaasa waa fulan intaasoo xadiis buu ku wahmiyey waa nin tob ah laakiin waxaad ogaanaysaa toddoba wahmi ama toban wahmi ayuu leeyahay markaasaa tobankii wahmi la tirinay waa nin bu kumaankun xadiis wariyey ayaa waxa leeyahy sheekhow tobankaa wahmiyo hebel loo haya ka war ya hebel markaasaa ragga qaarkood laisbarbar dhigaya hebel iyo hebel ka waran markaasa waxaa laleeyahy hebel hebel laa yuclaa calayhi cidna isaga lama weydiiyo amaa hebel hebel waa nin hiqa ah oo daabida oo xaafida ilaa anahu yahimu fii bacdi alaxyaani fi axaadiisi ahli lkuufati marka nuqtadaa waad haynaysa hadhowta marka xadiis reer kuufa uu ninkaasi ka wariyey isaga iyo raggii kale isqabtaan halka un baad unoqonaysa waar hebel axaadiista reer kuufa wuu ku wahmiyaay bal hadday naga hubiya raggan iyo isagu isma qaban karaan waadix soo ma de waa adigoo iminka nin reer burcaan la murmo oo kula murmo duruusa sheekh cabdikariinde ya oo yidhaha sidaa iyo saasaa laga yidhi kula adeero waan fadhiyey kheer allaha ku siiye ya xabeena maan maqnayn iyada saa lagu dhaawe ma de maxaa la odhanaya marka labaduba isqabataan war dee nina nin mulaazima oo darsiga fadhiye bu ahaa wa ahlulbeledi adraa bilbeledi nimanka mandiqada joogaanoo culimada iyo duruusteeda u warhaya ninka ree hargeysa ee war hadda sheegaya war bal hadda kiisa inaga hubiya ma waa kaas waa sidaas maxaa lagu kala baxaa fiqaadu ku kala baxaan xifdiga iyo dabdiga kala xifdi badnaanta kala mulaazamo badnaanta ma garata axaadiista iyo sida ay ay ragga u wariyey ay iyaga aaadiistooda axaadiistooda ay u kala shaandhe waxaa jira muxadisiinta rag rag xifdi badnaa oo intay bacdul akhtaa ku dhaceen muxadisiintii raggii ka raggii ka xifdiga badnaa iyo culimadii intay utageen ku dhe hebelo xadiiska waad ku wahmiyey ka noqo dabeedna yidhi abadan ha ka yaabina ana haakada samictu anu saasaan u maqlay niyo waddada cabasho ya mashaayikh maxay culimadu ku sameeyey may dulminin xadiiskiina sidii u wariyaa looga wariyey dabeedna maxaa laga dabageeyey fulanun kaana laa yarju can khata'ihi hebel wahmigiisa kamuu noqon jirin qardhab bas dee hadhowta nin la cararaya hadduu yimaado waxaan odhanaa sheekh halkan wahmi baa galayo horaa loo sheegaya ka sii daabaa lagaa yidhi warkaa laakin yaa sheegi karaa warkaa waxaa sheegi karaa de nin xadiiska nebiga warhay oo ku dhex jira warargiisii garanaya oo meeshay ka jeedaan cidday wax ka qaateen cidda iyagaa wax ka qaadatay cidday la saaxiibeen meela manaadiqday u safreen mid walba meesha intay joogeen waxa weeyaan wixii lagu qabsadee lagu intiqaaday waxaan lagu intiqaaday bal waxay ku leeyihin muslim ibnu ama xaafid lbukhaari intaasoo xadiis baa lagu qabsaday intaasoo shay baa lagu ictiraaday rag xadiiska nabigu saa ugu tirsan yahay iyo nin dhacdiidka isaga jiifa sheekh oo isagu raba wuxuu arkaba xadiis kana xadiis ma tahay iska qaadaba ah. waay wayustacaanu halkan haddaba su-aal kalu ka jawaabay sheekhu sidee lagu gartaa xadiiska cilada ku jirta xadiiska daahirkiisii sixada yahay raggiisiina wadaa hiqaada yihiin ama maqbuule ariwaaya ah yihiin see ciladiisa lagu soo saaray wayustacaanu waxaa loo adeegsadaa calaa idraakiha wayustacaanu waxaa loo kaalmaystaa calaa idraakiha ciladii inaad garato bitafarudi raawi ko raawi inuu inuu la tafarudo bitafarudi raawi inuu raawigii hiqadahaa riwaayo la tafarudo wa bimukhaalafati gayrihi lahu in kayrkii isaga khilaafaan raggii iqaadee xadiiska la wariyey ee sheekhiisa xadiiska kala qaatay ee acmash xadiiska kala wariyey ee mali bnu dinaar xadiiska kala wariyey ee zuhri xadiiska kala wariyey ee waxa weeyaan xasanulbasri xadiiska kala wariyey nimankii muxadisiinta alabatulcilmiga ee iqaada isaga xadiiska la wariyey ayaa isaga qaabku wax u wariyey qaab ka duwan iyagu isu raacaya isagii bay khilaafayaan maxaa meesha ka soo baxaysa dee inuu ninkan iqada tafarud sameeyey soo ma tafarudka inuu inuu raggii ardaydii ay wax wada qaateen markay ad xadiiskii ay wada wariyeen inay iyaguna si wariyaan isna iyagii uu khilaafu la tafarudo waxaana iyagu weri la tafarudo ama qaab aana xadiiska u warin u wariyo waa cilo waa sabab soo saaraysa cillo xadiiskiisa ku sugan waadix sooma wayustacaanu waxaa loo kaalmaystaa wayustacaanu waxaa loo kaalmaystaa calaa idraakiha ciladii in lasoo qabto bitafarudi raawi raawigu inu inuu la gooni noqdo riwaayo iyo bimukhaalafati kayrihi low in kayrkii raggii wax la wariyay isaga ay khilaafaan maca qaraa-ina weliba iyadoo lagu darayo astaamo iyo calaamado kale oo tandamu ku biiraysa ilaa dalika arrintaas oo waa maxay asbaabahaasi asbaabahaasi iyo qaraa tunabihu waxay ku baraarujinaysaa alcaarifa ninka xaafidka ee caalimka ee xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam garanaya waxay alcaarifa bi hada shani ninka arrintan ehelka u ah ee sayaarifadii sariiflayaashii xadiiska nebiga ah waxay ku baraarujinaysaa calaa irsaalin fi lmawsuuli xadiis la xidhiidhiyey inuu mursal yahay oo mawsuulnimadu macluul tahay ma aragtaad calaa irsaalin waxay ku baraarujinaysaa irsaal ku jira fi lmawsuuli xadiis la xidhiidhiyey nin baa xadiis wariyey isagoo mawsuula sheekha uu xadiiska ka wariyey ardaydii wax kala warisayna xadiiskan waxay sheekha ka wariyeen isagoo mursala markaad isu keento riwaayaadkii xadiiskaasi ee sheekhaa laga wariyey markaad isu keento ee aada aragto shan arday oo ardaydii sheekha ka midi inay xadiiska irsaalnimadiisa uga isagoo mursala sheekha ka wariyeen hebelle xadiiskii mawsuul uu ka dhigay miyaanay hebel riwaayadiisa mawsuulka ay calaamad ya ha waxaa la yidhaahdaa muqaarano isbarbardhig waa hagaag tunabihu alcaarifa waxay ku baraarujinaysaa maxay ku baraarujinaysaa alcaarifa bi hada ninka arrintan u dhugmada leh ee xadiiska nebiga sariflayaashiisa ku jira ninkaasi waa kuma waa nin ahlu xifdiga ahlu khibratina ahlu iطilaacin waasica ahlu dakaain wa fitnatin ah ahlu fahmin haaqibin ah hay calaa irsaalin bay ku baraarujinaysaa mursalnimo fil mawsuuli xadiis la xidhiidhiyo ku jirta idan xadiis mawsuul laga dhigay inuu in lasoo xaqiijiyo inuu mursal yahay wasliguna ay tahay kalad waa nooc cilo ah ama cagsiguna waa la mid xadiis mursal mursalnimo loo wariyey oo raawi baa xadiis irsaaliyey markaasay ruwaaddii kale khilaafeen oo isagoo mawsuulay sheegeen isagoo mawsuula ayay sheegeen aw waqfin ama waqfinimo ku taalla waaa lagu wuxuu ogaanayaa aw waqfin ama waqfinimo ku jirta fi lmarfuuci xadiis la rafciyey xadiis marfuuca in la yidhaahdo xadiiskan sida sawaabka ahi waa inuu mawquuf yahayna waxyaabaha lagu gartee lagu ogaado inuu xadiiska mawquufna loo wariyey marfuucna loo wariyey labada tasaxan ile xadiiskii marfuuc ahaa waa xujo soo ma xadiiska mawquufka inuu asal ahaan de xujo maaha soo ma alxadiisu almawquuf min xayu alasli xujo maaha ilaa inuu mawquuf lahu xukmu rafci noqdo mooyaane soo ma marka haddii xadiiskii marfuuca aad uhaysatay waa mawquuf lagu dhaho oo waa min qawli saxaabi ama min qawli taabici lagu dhaho dee xujanimadiisi waa jabaysaa soo ma xujanimadiisi ishkaal baa gelaya war soo saama idan in xadiiskii adigu marfuuca aad uhaysatay lagu dhaho xadiiskaasi niyow cilaa ku sugno cillada ku sugna maxay in la rafciyaa waa qalad saxdu waxa weeye inuu mawquuf yahay waa cilla khafiif waadix soo ma walihada waxaad arkaysaa daara qudni oo leh ruwiya kada kada wakada wakada marfuucan can fulani can fulani waruwiya kada wakada mawquufan calaa fulani walwaqfu wuxuu ka odhanayaa wariwaayatuhu mawquufan asaxu minhu marfuucan xadiiskan inuu mawquuf noqdaa ka sixo badan inuu marfuuc yahay ama walwaqfu asaxu waqfiga sixo badan ciluu kuu tilmaamaya daara qudni hadalkaa ku leey ya waayahay aw ama dukuulin fi dukuuli xadiiin fi xadiid ama waa waxaa lasoo qabanayaa raawiga in laba xadiis kaga qaldameen xadiis sanad quruxdaadi abto daahirkiisu salaaman yahayo shuruudii shuruuddii xadiiska saxiixa ahaa ee shuruuddii sixadu u dhan tahayo sidaa markaad u eegto kaale arag raggiisu yihiin ya ayaa waxaa la odhanayaa xadiiskan matnigiisa qalad baa ku jira haye raawi ruwaadda kamida laba xadiis iskaga yaacay dadna labadii xadiis bu isku isku dhex gura marka waxaa la odhanaya xadiiskan sida saxdahay waa intaasoo kura intani waa waa xadiis kale oo hebel leeyahay sheekhan laftiisa xadiiskaa kale ba iskaga yaaca ama sheekh kalaabuu raawigani ka wariyo laba sheekho mashaaikhdiisa kamid ah xadiistoodii baa iskaga yaacayo dabadeedna wuu isku dhex dara la soco labadan xadiis ma laha ragna halkaasay u joogtaa ragna waxay u joogtaa inaanay xadiisna waxaba ka ogeyn soo hmm. aw wahmi waahimin bigayri dalika ama waxaa ama waxaa lasoo qabtay xadiiskii xadiiskii markii la sheegay ba waxaa lagu wariya xadiiskan wahmi baa ku sugan oo raawi riwaayadiisa kamid ah wahmiyeyo sheekh aan sanadka ku jirin buu sheegay oo uu sanadka nin buu ku daray ninkaasi sanadka kuma jiro daliilkeedu waa kayta wa kayta wa kayta wa kayta ama matniga ayuu lafdi aan ku jirin ku darayo lafdigaasi intaasi matniga kuma jirto hebel baa ku wahmiyey hebel baa ku qaldamay waxaasoo dhami waa cilal daahirka aan muuqan laakiin marka daruudii laysu geeyo xadiiska daruudiisii laysu keeno waxa weeyaan masaadirtiisii loo noqdo ee riwaayaadka asalkaa ah laysula tago ee ardaydii sheekhaa ah ka wada qaadatay riwaayaadkoodii laysu keeno ayay duruuqda marka la jamciyo ayay cilalkaasi muuqanayaan walihada ibnu maciin muxuu yihi alxadiiu la ida lam tajmac uruqahu lam yatabayan khataahu xadiiska haddaana duruqdiisi iyo isu keenin lam yatabayan khata'uhu gefka galay kuu muuqan maayo waana runtiide sidaad ku ogaanaysaan xiskan gefgalay in khalad ku dhacay in wahmi galay sidaad ku ogaanaysaa de waa warkiisa haysa soo ma a waa inaad warkiisa hayso waa inaad warkiisa hayso dadka qaarkood waxay ka odhanayaan raaskaa reer hebel ya odayaasha waaweyne de dadka yaqaane dad yaqaanka ahe dadka usoo taliyey qabaa'ilka kala garanaye waxaa lagu leeyahay qabiil fulan raaska nooca noocaasa ah. ya jilibka nooca noocaasa ah. cid nooca noocaas oo aan kamid ahayn oo sheegatay oo dhex gashay baa ku jirta xaguu ka keenay ma ayad qur-aan loogu sheegay ya waar xaguu ka keenay maa loo waxyoy wuxuu ka keenay maad garanaysaa wuxuu ka keenay dadku yaqaana dadku garanaya haybtoodii buu hayaa ma fahamta siday isu dhaleen buu garanaya meeshay ku farcameen buu garanaya ya kuwaa la sheegaya maalinta yimaadeen xaafada dhex galeen buu garanaya ya waa sidaas hmm. marka nin aan garanay hadduu ku qabsado ku dhahdo iska aamo soo qalad ma wuxuu yihi wa kulu dalika wuxuu yihi sheekhu bixaytu yaqlibu iyada ka qaalib noqonayso calaa danihi malihisa dalika arrintaas fa yaxkumu bihi saasuu ku xukumaya xadiiskii caalimkii markuu xadiiskii ah, daruqdiisa jamciyo caalimkaynu sifadiisa soo sheegnay mualica ee saaxibu lxifdi wliilaaci walfahmi haaqibka ahaa waxaa qaalib ka noqonaya agtiisa inay warkaasi wahmi tahay inay qalad tahay waslintu inay qalad tahay rafcintu inay qalad tahay waxa weeyaan ziyaadada halkan lagu sheegay in xadiiskan xadiiskan dhex galay ayaa markuu duruqdii jamciye qaalib agtiisa ku noqonaya markaasuu sidaa ku xukumaya sidii qaalibka ku noqotay buu ku xukumaya aw yataradadu ama wuu ama wuu ku taradudaya ma sax baa ma qalad baa fayatawaqafu fiihu iska taagaya marka tawaqufkiisu muxuu kudhisanyay ma bilaash tawaqufkiisu muxuu kudhisanyay cilmi ha wakulu dalika arrintaa dhammaantoodna dhammaanteedna maanicun waa mid diidaysa min alxukmi bisixati maa wujida min alxukmi in la xukumo bisixati maa wujida dalika fiihi xadiiska cilo lagu helay in sixa loo xukumo way diideysa oo dee waa in ciladan la anfiyo haddii la doonayo in la ansixiyo xadiiskii waa in ciladan laga jawaabo walihada ahlulcilmiga qaarkood axaadiis cila lagu sheegay cilalkii lagu sheegay waa ka jawaabeen jawaab muxkama lagaga jawaabay a dabadeedna dee ciladaasi meesha way ka baxday waadix soo ma mihaal lmucallali qaala imaamu daara qudniyu raximah llahu fi lcilali wuxuu yihi ya raggii raggii cilalka lagu yaqaanay raggii ugu ugu mudnaa nin kamida mihaaluu ah sheegay lasoo qabto ha culimadu waxay dhahdeen annaasu ciyaalun cala dara qudni fi cilmi lcilal ha dara qudni iyo cali bnu madini iyo rag lamida oo nawaadir ah ayaa loo daba fadhiistaa baabka qaala axmed ibn maxamed imam dara qudni wuxu uhi qaala axmed ibn maxamed ibn ljarax wa bnu makhlad qaala waxay yidhaahdeen xadaثna cumar ibnu shaba qala xadaثna yaziid ibnu haarun qala akhbarana yaxya bnu saciid can naaficin can ibni cumar ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kana ida salaa calى janaasati rafaca yadayhi fi kuli takbiira nebigu markuu janaase ku tukado takbiir kasta oo takbiiraadka janaasada kamida uu gacmihiisu kor u qaadi jiray waid insarafa markuu markuu salaada ka baxana salama waa salaamo naqsan jira rawahu cumar ibnu shabbaa wariyey hadda fiirso can yaziid ibnu haarun buu ka wariyey can yaxya ibnu saciid alansaari buu ka wariyey can naaficin buu ka wariyey mawla ibni cumar can ibni cumar cabdillahi ibni cumar buu ka wariyey can inabiyi sala allahu alay wasalam buu ka wariyey isagoo maxay ah isagoo xadiisku maxay ah marfuuc wa khaalafahu waxa cumar ibnu shaba khilaafay jamaacatun koox rawohu waxay ka wariyeen can yaziid ibnu haaruun cumar ibnu shabah waa nin wargaleena a waa nin min culamaai ahlilxadiisa waa nin ad ragga xadiiskooda la qaata ee lagu xisaabtamaa ma aragta wakhaalafa waxaa khilaafay jamaacatun koox rawohu waxay ka wariyeen can yaziid ibnu haaruun xadiiska waxay ka wariyeen can yaziid ibnu haaruun sheekhiisa u yaziid ibnu haaruun bay kala wariyeen xadiiska isagoo maxay ah mawquufan isagoo mawquufa oo min ficli cabdillahi bni cumara laysa min ficli nabiyi sala allahu alayh wasalam anh so farqi ma kala laa inuu xadiiskani noqdo min ficli nabiyi sala allahu alayh wasalam oo marfuuc noqdo iyo inuu manquuf oo min ficli cabdillahi bni cumara noqdo farqi uma dhexeeyo farqi udhexeeya daara qudni muxuu kuu sheegay in koox baa khilaaftay koox arday ah oo weliba raggii wargaleenka ahaaya ayaa khilaafay cumar ibnu shaba waa mida cadad ahaan way ka badan yihin waxaana laga yaabaa manzil ahaan rag kamida inay isaga ka xoog badan yihiin idan mawquuf xadiiskii in mawquuf loo wariyey in marfuuc loo wariyay teebaa xoog badnaanaysa teebaa xoog badnaanaysa ya marfuuca ma mawquufnimada xoog badan mise marfuucnimada mithaalkaas mawquufnimada leesh mawquufnimada yaziid ibnu haarun waxaa ka wariyey jamac ardaydiisii kamid a marfuucnimadana waxaa wariyey cumar bnu shabo keliya ma aragta hadda idan cumar bnu shabo waa nin hiqa laakiin dee waxaa lasoo helay in warkan lagu khilaafay waa cilla marka waadix mata a laakiin sanadka hore haddaa daahirkiisa saa eegto dee waa sanad okaya a waa sanad okay o rijaashiisu ay fiqaad yihiin waaya usoo daadeg war kalu kuugu daray sheekhu daraqud wuxuu ku yihi sidaasoo kale ayaa mawqu mawquufnimada oo isagoo mawquuf ah wakadalika sidaasoo kale isagoo mawquuf ah ayaa rawaahu waxa wariyey cabdiraxmaan ibn lyamaan shaykhun yarwi canhu lawsaaciyu waa sheekhu awsaaci wax ka wariyo cabdiraxmaan ibnu yamaan iyo wa abuabushihaab alxanaad abushihaab alxanaad caalimka la yidhaahdo iyo wa kayruhumaa labadaa waxaan ahayn baa saasoo kale xadiiskii waxay uga wariyeen isagoo mawquufa can naaficin yaziid ibnu haaruun sheekha sheekhiisao naaficay ka wariyeen can ibni cumaray ka wariyeen mawquufan isagoo mawquufa eeg muxuu keensaday daraqudni daraqudni wuxuu keensaday qariino labaad astaan labaad oo xadiiskani in mawquufnimadu sax tahay ku tusinaysa oo maxay wuxuu ku yidhi yaziid ibnu haaruun ardaydiisi baa iskhilaafee ka guur waxaad u guurtaa xadiiska sheekha xadiiska naafic oo cabdillahi ibni cumar ka wariyey sidee looga wariyay ardaydii naaficsay warisay ardaydii naafic xadiiska waxay ka warisay naafic isagoo min xadiisi cabdillahi bni cumar mawquufan ku ah taasina waa qariino labaad oo kutusinaysa in xadiisku mawquuf yahay ku dhadhace marka laba qariinuu isugu kaa daray markaasu wuxuu kugu uri wa huwa sawaabu mawquufnimadaa sawaaba wa huwa sawaabu mawquufnimada ayaa sawaaba mararka qaarkood wuxu ha daaraqudni walwaqfu asaxu waqfigaa sixa badan waqfiga ayaa saxo badan ama walwaqfu arjaxu waqfigaa oo awood badan ama culimada qaarkood waxay ku walxadiisu wa kownuhu mawquufan asaxu minhu marfuuca isagoo mawquufa sida werinta la wariyaa ka awood badan isagoo marfuuca werinta la wariya ma aragtaan wahaakada marka waa sidaas waay haddaanad musalaxaadka garanaynin waad iska daalacataa dhowta cilal cilal daraqudni waxaa laga yaaba inaad ku dabaqo ninkani ragb warun buu shubayaaye eh. horta waxaan xaggey ku dhamaadaan ya marka <laughs> ah, iminka muxuu kuu keenay cumar ibnu shaba oo lagu khilaafay riwaayadii oo saaxiibadii ku khilaafeen wa cumarun hiqa ma aragtaa iyo xadiiskii oo naafic laga wariyey oo isagoo mawquufo isna laga wariyey in naafic xadiiskii laga wariyey isagoo mawquufina waa qariino kaloo ku tusinaysa in riwaayada yaziid ibnu haaruun laga wariyo mawquufka ahi ay sax tahay waadix soo ma markaa shufi lqaraa'in siday isu xoojinayaan xukmu lmucallal xadiiska mucallalka xukmadiisu waa xadiiskaas waa maxay xukunkiisu xadiiska daahirkiisa sanadkiisu uu yahay salaamo ee cilo khafiyo qaadixaa laga helo alxadiisu lmucallalu xadiiska mucalalkaa la cileey laa yucmalu bihi lagu camal fali maayo walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo walaa yustashhadu bihi markhaati la gashan maayo usashadu bihi waa maay wax lagu xoojin maayo waayo de waa khalad baan kuleeyahay maxaad wa ku oojin ya waay walaa yustashhadu bihi la xoojin maayo wax lagu xoojin maayo liannahu maxaa yeelay khaطan weeye inuu khalad iya caddaatay riwaayatu cumar ibn shaba maxaynu nhi ma khalad ba mise waa sax waa khalad soo maha dee riwaayaddii khaladka ahayd baan qaadaya wax ku xoojinaya may soconaysaa ma soconayso wlmunkaru abadan munkar wlmunkaru abadan munkar khaطu weligiiba waa khaa laa yataqawan ha laa yataqawan marka aimadu waxay leeyihiin kutub nafiisa oo cilal xadiis ku saabsan cilal daara qudni baa kamida cilal bn abi xaatim baa kamida alcilal sagiir litirmidi baa kamida alcilal اkabiir lilimaam tirmidi baa kamida waxaa kamid ah sharxu cilal tirmidi ibn rajab leeyahay waxaa kamida kutub cilal ayuha alikhwa axaadiiu macalla aahiruha صixa oo uu leeyahay maxay alcalaama muqbil mn hadi lwaadici raximah llahu raxmat llahi tacala calayhim ajmaciin waxaa kamid ah kutub axaadiista cilalka iyo eh, meesha meelaha lagu sheego waxaa kamid a ah kutubta lagaga hadlay xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalama asaaniiddiisa iyo duruqdiisa kutubta lagaga hadlay ayaa kamid ah aimadu eh, leeyihiin marka waa sidaas idan khulaasat lkalaam waa maxay aqsaamu aqsaamu alxadiis daciif waxaa kamid ah xadiis la yidhaha mucallal mucalalkuna waa min adabki anwaaci culumi اlxadiis laa yuxsinuhu ila aljahaabida rag rag ka tegay niman rugcadaaya un baa loo daba fadhiistaa waxaana cilada xadiiska mucalal la sheegayo la leeyahay waa cilo khafiye ah oo qarsoon aaadiis axaadiista iqaada iyo dadkii axaadiistoodu ay ansixi jirtay ayay cilalkaasi galaan waadix soo ma daahirkana waxaad moodaa inuu xadiisku saliim ka yahay waa macnaa khaaska cilo loo isticmaalo taas macna caama cillo loo isticmaalayo sabab kastoo xadiis ku daciifo ama daahir ha noqoto ama khafi ha noqoto waadix ikhwaan subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk waxaan halkan sheegayaa oon darsigeena ku khatmiyaa kelima aanan sharaxaynin fudayl ibn ciyaad waa caalimun zaahid min culamaai lmuslimiin waxaa la weydiiyey ma tawaaducu tawaaducu waa maxay markaasu wuxuu yihi tawaaduc waxa weeye an takhdaca lilxaqi inaad xaqa uhogaansa inaad xaqa aqbasho wa tanqaada lahu uhogaansato wa ta'khudahu aada qaadato miman qaalahu cid kastoo tida aad ka qaadato hada tawaaduc kalaamu salafi mubaarak ayuha alikhwaan ya xataa hadalkooda hadalka mutaakhiriinta uu ka dhadhan fiican yahay sheekhow an takhdaca lilxaqi waa inaad xaqa u hoggaansato oo aada u khuduucdo aqbasho wa tanqaada lahu u hoggaansato wa taqbalahu aada aqbasho miman qaalahu ciddii tiriba aad ka aqbasho shaygu hadduu xaq yahay ciddii tiriba waa laga qaatay waa laga aqbalaya hada tawaduc ayuha al laakiin hal hal hal waxaan kugu darayaa qayd halkaa qayd uciya qofka xaqa yidhi hadduu hadduu hadduu qof ahlubaatili xaq ku hadlo xaqi uu yidhi waynu qaadanaynaayo waa la qaadanaya waa la aqbalaya laakiin inuu xaq yidhi baatilkiisii kala saxiixin mayse sheeko ma aragtaa inuu xaq yidhi bidcadiisii saxiixin mayso mukhaalaafadiisiina saxiixin mayso daliiluhaa sadaqaka sadaqaka wa huwa kaduub soo ma subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka atub